ولا تقف تقول بيع الثوب بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام بسم الله الرحمن الرحيم باب ما لم يسمى فاعله أما باب المفعول الذي لم يسمى فاعله كما كان اصطلاحه أولا waxaynu ku soo jirray kitaabkii mulxat اlicraab lilxariiri waxaynu maalintii dhaweyto aynu soo marnay faacilku axkaamta uu leeyahay faacilkii markuu musanifku soo sheegay oo inuu marfuuc yahay uu soo sheegay horay inuusan ficilkiisa ka mari karin uu soo sheegay faacilku mar walba in loo fiirinhayo ficilkiisu xagga tadkiirka iyo xagga ta'niidka calaamada jamaca ficilka in laga dhartirahayo oon lala xidhiidhin karin taa in la haleeshiin karo kolkuu intaa soo sheegay ayaa wuxuu ku xujisiiyey faacilkii haddii la waayo booskiisi yaa gelaya waxaa gelaya mafcuul loo yaqaano mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu mafcuulkan kadeeta waxaa loo yaqaanaa waalmafcuulu اladii lam yudkar macahu faacilu caamilihi min ficlin أو shibhin waa mafcuul mafcuulkaa laakiin ficilkan mafcuulka sameeyey ee uu ka dhashay faacilkiisii lama hayo ama ficil ha ahaado waxaan wax sameeyey ama wax shaba ha ahaado tilmaanta maa lam yusama faaciluhu ah kolkii maa lam yusama faaciluhu laleeyahay waa mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu waxaa jira tilmaan kale naa'ib lfaacil axsanu ariiqatin lagu tilmaamo waa in la yidhahda naa'ib lfaacil naa'ib lfaacil kolka la yidhaahdo haddii hadda la dhaho maa lam yusama faaciluhu waa baabulmafcuulu ladii lam yusama faaciluhu waa mafcuulkii aan faacilkiisa la sheegin waxaana inoo imaan doonta waxa naaibka noqda ma aha un mafcuul ee asalku waa mafcuul laakiin waxaa noqon kara mafcuulka laftiisa masder baa noqon kara daraf baa noqon kara lakin kolkii la dha naa'ibu can ilfaacil kolkii la dhaho kulli waa soo gelayaa waxaa la sheegaa dariiqada waxaa bixiyey ibn malik oo qofkii ugu horreya isticmaalay isagu ahaa la sheegaa cibaadadaasa caama lianna wax walba oo ka naa'ib noqonaya ama masder ha ahaado ama kayrkii ha ahaado ayuu sheegahayaa tilmaantiisu waxay ku tilmaamaan musanifiintu alsmu الsariix aw اlmuأwalu bihi usnida ilayhi ficlu taamu muqayir siiqa kow waa ismi sariixa ama ismigani sariix meehe waa muأwalu bisariix sariix baa lagu awilahayaa waxaa loo tiirinayaa ismiga usnida ilaa ficlin ficil baa loo tiirin haddaan ficil loo tiirinin kuma jiro laabudda ficilkaasi inuu taam yahay weeye ficilkaasi hadduusan taam ahayn kuma jiro oo kaani iyo walaalaheed kuma jiraan booska ma soo geli karaan ha ficilka loo tiirinayo laabudda waa inuu ficil tam ay yahay ficil naaqisa waa inuusan ahayn ayib muayir siiqa ficilkaana waa in siiqadiisa la bedelo muayiru siiqa waa maxay waa in aan daraba la odhanin matalanba ba duribo la yidhaahdo oo faacilka ficilkii qaadan hayay nooca uu ficilkaasi ahaa waa in la bedelo oo xarakaadkiisii la bedelo ama maadi ha ahaado ama mudaaric ha ahaado waa inay noo imaanaysaa intaasoo dhan way noo imaanaysaa dayib waxaa asalkaba naa'ib ka noqdaay waa saddex nooc mafcuulku naa'ib buu noqdaa matalan waxaad odhan kartaa amadruubun azaydaani amadruubun kuwo la garaacaya miyaa azaydaani labadii nin masderkuna wuu noqdaa cajibtu min akli acaami waxaan la yaabay cunitaanka ninkan ka deetahay uu cunahayo oo waxaa laga wadaa min an yu'kala acaamu cuntada in la cuno ismu tafdiilkuna sidoo kaleeto wuu keenaa waa waxyaabaha keena ee ku fala camalfala naayulfaacilka oo waa laabudda ismu tafdiilka waa in laga keeno maadat lbuqdi ama maadat lxubi ama jacayl ama nacayb ilahi wuxuu leeyay layuusufu wa akuuhu axabu ilaa abina walazaydun abgadu ilaya min gayrihi xukunkiisu marka waa maxay naabilfaacilka xukunkiisu waa xukmu lfaacili faacilka xukunkiisu muxuu ahaa marfuuc buu ahaa alfaacilu marfuuc hadaba saddexdaa unbaa keena asalkaba waxa naaib ka noqdaana waa shan nooc shan nooc baa naaib ka noqda faacilka ko waa mafcuulka waa midka ugu horeeya mafcuulku liannahu mafcuulku dhaxalka isagaa iskale sooma tira dhaxal goraya iskale dhabad baa iskale sooma haddii la waayo faacil dhabadaasi waxay noqonaysaa maxay dhaxalkaa waxa iskale mafcuulka matalan duriba zaydun duriba zaydun zayd baa la garaacay duriba waxaa la garaacay zaydun asalku wuxuu ahaa daraba camrun zaydan buu ahaa camrun oo faacilkii oo dhexda ku jiray baa laga saaray booskii marka waxaa soo degay mafcuulkii mafcuulku mansuub buu ahaa axkaamtii uu lahaa faacilkao dhan baa isaga la siiyey marka duriba zaydun mafcuulku wuxuu naaib kaga noqdaa naaibfaacilka saddex shardi kolkii laga helo waxaad leenahay bilaa shartin wax sharti o isaga u baahan yahy asalka ma jiro laana isagu dhexalkiisagaa lahaa waxaa kale oo naaib ka noqda jaarkii majruurka oo naaibfaacilki wuxuu noqonayaa maxay jara majruur matalan ilaahay wuxuu leeyahay walamaa suqita fi aydiihim suqita waa ficilkii muqayir siqa ahaa naaibfaacil buu u baahan yahay waa jara majruurka fi aydiihim afar shardi markii laga hela jaara majruurku ka noqon karaa naaib ko mafcuulkii waa in la waayo weligeed kadaba socon tilmaantaasi leannu asalka waxaynu idhi hadi isaga la waayaa booska gelaya mafcuulka mafcuulka haddii la helo wax kaloo naaib ka noqon kara ma jir afarta kale midna naaib kama noqon karo ko kolkuu jaara majruurku naaib noqonayo waa in horta mafcuulkii la waayo waa ko soo ma jaarku waa inuusan ahayn xarfu tacliil xarfu tacliil waa inuusan ahayn xuruufuljarki markaynu soo marin soo garanaysaa macaanidii xuruuf baa jirtay matalan ba laamulmulki laamu tacliil waa inuusan ahayn waxan wax jaraya ee wakiilka noqonayaay waa inuusan xarfu tacliil ahayn laba soo maa majruurku waa inuu yahay mukhtasun bilidaafa waa inuu yahay mid khaas ku ah idaafo matalan siira biabika siira waxaa lala socday biabika aabbaha baa lala socday asal khamsuun muxuu laazimi jiray idaafa laabudda in la idaafeeya bay ahayd saddex shardi soo ma ama al waa inuu khaas ku yahay sira birijaali siira birijaali siira waxaa lala socday birijaali raggii al buu wataa soo ma jeedid afar jaara majruurkani waa inuu yahay mutasarif mutasarif waa inuu yahay waa inuusan ahayn bimacnaa mid laazimaya isticmaalkiisuu hal jiha ah mutasarif kolkaynu kitaabkii sarfigaa kusoo jiray een jaamid iyo mutasarif ka soo hadalay midna waxaynu ku miithaalinay qof nool midna mayd jaamidku waxaynu nidhi waa maydka waxaan dhadhaqaaqi karin ba waa mud oo kaleeto mud miyay tasaruftaa maya mud liannaha weligeed waxay khaas ku tahay un zaman wax kale looma isticmaali karo mud amsi ruba oo kaleeto waa khaas oo ruba waxay khaas ku tahay un nakirada soo garamaysaan waxay jaraysay laabudda muxuu ahaa ismiga ay jaraysa laabudda inuu nakiro yahay majruurkeedu niyaabo uma uma suubado afartaa shardi kolkii la helo mujaara majruurku wuxuu ka noqon karaa maxay naaibkii buu faacilkii naaib ka noqon karaa ka saddexaad waa daraf darafkuna naaibulfaacil buu noqon karaa matalan siima ramadaanu ramadaan baa la soomay ramadaan waa maxay waa daraf ayib wajulisa julisa amaamaka musiiqan isaga ah hmm. siima markaa tirahdo hmm. waxaanu ku naqaana suyima oo kale hmm. siira rijaalo siira bicabinka oo kale waxaan u fahmay su-aasha waxaad ii weydiinaysa waad fahantay waad garat in yar ii ka jawaabi doone kitaabka dhexsan kaga jawaabi doonaa <laughs> siima ikadi hadda ka jawaabi maayo ikadiya liannahu waa muctal waa la bedelay ikadiya daana idin qaaciideyn doona taas iga tiriyan shuruudda hadda intani waa qaacido waa horumar waan idin siinaya waa qaacido si aydun wadada lugta usaa waxaan isku ogeyn marka hore wadada waa inaad lugta saartaan soo ma ahayn taa doonaysa waa ka la bedelayey julisa amaamaka julisa waxaa la fadhiistay amaamaka soo kan maynaan bedelin ha ayib julisa amaamaka saddex shardi kolkii la hela buu ka noqon karaa isaguna maxay naib ko cadamulmafcuuli bihi mafcuuli bihi waa in la waayo lmsloga shardiga sooma wa kownuhu mukhtasan wa kownuhu mutasarif laabudda waa inuu khaas yahay darafkani laabudda darafkan kadeeta waa inuu mutasarif yahay mukhtaska darafka waa inuu laazimayo matalan ba camaliya siima ramadaanu oo kale idaafa siima mxuu ahaa julisa amaamaka oo kaleeto ama wasfi siira waqtun ayibun siira waxaa la socday waqtun waqti oo ayibun wanaagsan julisa makaanun baciidun julisa waa la fadhiistay makaan haddaa tirado ay makaan makaanun baciid waa inaad tidhahdo kaafraada naaib ka noqon kara waa masder masderku wuxuu naaib kaga noqon karaa faacilka saddex shardi cadamulmafcuul bi horta waa in la waasida hadda oo ko mafcuulinta la helayo naaib noqon karo masderku waa inuu yahay masder mukhtas ah mutasarif ah mukhtaska masderka ah waa in macnaha waa in wax lagu qaydo matalan ba duriba darbataani duriba waa garaacay hee darbataani laba garaacitaan garaacitaanki maxaa lagu qayday labo ee caam maaha markaas ama idaafo waa in lagu qaydo duriba darbu lamiini duriba waa la garaacay darbu lamiini amiiri madaxweynuhu siduu waxu garaaco ayaa loo garaacay ama al siira siiru siira waa la socday asiiru socod al baa la geliyey ashu waxbay khasistaaleen macrifay ahayde ama wasfi waa in lagu qaydo ilahay ba wuxu le fa idaa nufika fi suuri nafkatu nafko oo hee waaxidatu nafkadaasoo waaxidatu wasfiga lagu qayday shan waxaa naaib ka noqon kara jumla junuud baan kuso kusoo sheegnay iyadoo aynu aynan sii faahfaahinin jumladuna naaib bay ka noqon kartaa sida asaxa a ah weliba jumlada mutafaq ma aha way ka naaib noqon kartaa iyo kama naaib noqon karto laakin sida asaxa way ka naaib noqon kartaa waa goorma waa markayna jumladaasi ayna faacil ahayn oo faacil jumladu may noqotaa maya ayib ilahay subaa sida saxiixa ah rabbi subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay waqiila liladiina taqow maada anzla rabukum jumladaasaa waxay taalaa fii maxali rafcin naaib lfaacil qiiladaa hore ficilkaa hore ee muqayrsiqada ee qiila ah rabbi wuxuu leeyahay qiila yaa nuux hbit qiila waa ficil oo muqayrsiq wuxuu u bahan yahy naaib alfaacil yaa nuuxu hamoodin inay tahay naaib alfaacilka jumladaa yaa nuux hbit ah ayaa waxay taalaa fi maxali rafci naaib alfaacil liannahu waa maquulu lqowl jumladu waa maquulu lqowl mar baynu jumlooyinka o dhan ka hadli doona afar iyo tobanka jumlo intaa aynu kaga gudubna marka ayib nafkatun taas liannahu waa la qayday oo sifa lagu qayday markii hore soo aynu soo marnay kan waa masderkii nufiqa fi suuri nafkatun ma aha iyad isagu ma aha wax hadda naaibka noqday waa masderkan la qayday ee nafka ah nafaka wuu afuufay nafkatan masder baa hadda naaib ah bimacnaa jaara majruurku naaib buu noqday oo darafku naaib buu noqday oo jumladu naaib bay noqotay oo masderku naaib noqday masderku markuu naaib noqonayo waa inuu masder khaasa yahay waxa uu khaaska ku yahay ama sifo ha lagu qaydo ama al ha lagu qaydo matalan ba hadda waxaa lagu qayday tilmaan oo afuufid afuufidaasoo waaxidatun hal ah waa masder maro hmm. masderka hmm. hmm. leanna huwa alaslu isaga asal ah Mm, lakin mida kolkuu naaib ka noqonaya waxaa la fiiriyaa hadda ufiirsada fa idaa nufika kolkii la afuufo fi suuri suurka dhexdiisa kolkii la afuufo kullu jaara majruur oo dhan naaib faacil ma aha nafkadaa hore ku tacalluqay nafkatun kolkii la afuufka masderkii masderkani marka naaib noqon maayo haddaan la qaydin waxaa laga sii dambeysay lagu qayday waaxidatun baa lagu qayday waqdi qadaa an laa yuradu qaa'iluh biاrafci fima lam yusama faacilu bibacdi dami awali اlafcaali ka qowlihim yuktabu cahdu lwaali waqdi war waxaad xukmisaa ayuha saa'il qadaa'an xukun qadahaasoo laa yuraddu aan la celin karin qaa'iluhu midka yidhaahda waxaad xukmisaa birafci godaal xukmi fii maa shay dhexdiina u xukmi lam yusama ismi dhexdii lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilkiisii aan la magacaabin godaal ku jiri cid kaa daba hadli kartaa ma jirto min bacdi dami awali alafcaali afcaasha awalkeeda markii la goda kadib ka qowlihim hadalkoodoo kale weeye ay yidhaahdeen yuktabu waxaa la qorayaa cahdu lwaali ninka madaxda ah ballankiisii baa la qorahayaa musanifku wuxuu ku yidhi waqdi qadaan waxaa laga wadaa waqdi qadaantan waxkum xukun qadaa xukmin xukun qadihi oo laa yuradu an la radinaynin qaa'iluhu qofka yidhaahda oo waa maxay xukunkaa haddaad tidhaahdo aan weligaa lagu radinaynin birafci godaal xukun kelmaddani inay godan tahay xukun xukunkaana qofkaa daba hadli karaay oo khilaaf uu ku jiro ma jiro miyaan godaa fii maa lam yusama faaciluhu ismiga aan lago aan faacilkiisii la sheegin waa annaaibu ibu can ilfaacili goorma min bacdi dami awali lafcaali afcaasha awalkeeda intii la goday kadib ismigan godaalka aada u xukumayso oo cid ku radin kartaa ayna jirin laabudda ismigan kadeeta ficilkii loo tiiriyey waa inaad siiqadiisii hore ee faacilka uu ku qaadan jiray aad ka beddesho oo ficilka awalkiisa god jumladaa hal xabo laga noqdaa ma jiro loo kala qaadi maayo ficilkaasi inuu yahay maadi iyo inuu yahay mudaaric oo amarkii isaga away ah amarku ma soo geli karaa meeshan teeto abadan wax ka yaabina sababtu waa maxay idrib garaac kolkaad tidhaahdo waxaadan warhayn maad wax u dirsan kartaa maba dhici kartaba mustaxiil weeye ficilkaha meeshan soo gelaya liannahu ficil amarka weligii faacilkiisu waaba maxduufba weligiiba edrib garaac anta adribu waan garaacayaa ana walidaalika saa darteed ficilka laguu sheegi waa ficilkii maadiga ahaa iyo ficilkii mudaarica loo kala qaadi maayo ficilkaasi inuu maadi yahay iyo inuu mudaaric yahay midnaba loo kala qaadi mahayo xukun goorma matalanba maadi hadduu yahay ama mudaaricu yahay godaalkaa lagu leeyahay xukun ama lafdiga ha ahaado waa kolkuu ciraab ka daahirayo ama taqdiirka ha ahaado hadduusan ka daahiraynin matalanba maadigii duriba zaydun haddana mudaaric ka dhig yudrabu zaydun duriba waxaynu odhanaynaa waa ficil maadi mugayiru siiqa mabniyun cala alfatxi la maxala lahu min alcraab zaydun naaib lfaacil marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiratu fii aakhirihi yudrabuna waa sida oo kaleo waxba kuma kala duwano ayib hadalkaa isaga fiirsada ficilkiisoo maynaan odhanin amaade ahaado mudaarica ha ahaado ficilka mudaarica waxba kama soo laabto awelkiisa waa la godayaa ama saxiix ha ahaado ama muctal ha ahaado ya ficilka waxaynu nidhi waa laabudda in la godo awalkiisa ficilku waa labaynu nidhi ama waa maadi ama mudaaric ficilka awalkiisa waa in la godo marka la yidhaahdo waxba hadalkaa ka soo noqon maayo mar hadduu mudaaric yahay awalka waa la godaya muctal ha ahaado saxiix ha ahaado waa la godaya laakiin ficilku hadduu maadi yahay su-aal baa ka soo laaban awalkiisa marka la godi waa markuu saxiixa yahay saxiixa kolkii muctal yahay waa la hoos dhigayaa waana su-aashii injineerku hadda ii weydiinhaya wayna inoo imaanaysaa aan gaadhna ii wa wain yakun thani thulaati alif halkaa igu xidhan ii kaadiye waa inoo imaan doontaa wuu mithaaliye musanifku wuxuu yidhi yuktabu waxaa la qorayaa cahdulwaali cahdu hadda waa maxay waa nail faacilki u fiirso waqdi qadaa'an buu yihi waqdi qadaa'an laa yuraddu qaa'ilu hadda inaad tidhaahdo cahdu inaad tidhaahdo cid kaa daba hadli karta ma jirto sababtu waa maxay min bacdi dami awali afcaali buu ku uhi ficilka loo tiiri awalkiisa inaad goddo qaadigan waxa loo tiiri cahdigiisa waa maxay waa kataba marka maxaa la yidhi yuktabu baa katabaoo maadigii ah baa la mudaariciyey markaasaa waxaa la yidhi yuktabu kolkii majhuulka loo baneeyey yaktubu wey mudaariciisi kolkuu ahaa faacilka kolkuu ahaa sidiisa caadiga ah laakiin markii la mudaariceeye naabilfaacil weliba loo tiiriyo wuxuu noqon yuktabu hadii maadi laga dhigi lahaana waxay noqon lahaydun kutiba cahdulwaali kutiba waa la qoray cahdulwaali ninkii waaligah waaligu waa ninka gobolka xukuma maxaa la yidhahdaa ninka goblatoore miyaa la yidhahdaa mayrku magaal xukuma mise gobol gobol ninka xukuma goblatooredi waa luqad ajanibi an malaynayaa a ninkaa weeye <laughs> goblatoore may soomalidu iska yidhahdaan goblatoore adu waa waa bara saab hawaka waa bara saab bara saab wey iyaduna waa luqo kale luqo kale iyaduna <laughs> ajaib waka waxba ma habahaynaba marka waxba ma haynaba marka ayib walidaalika saa darteed kutiba cahdulwaali bay noqon lahayd naadimku wuxuu sheegay un laabudda waa in awelka ficilka la godo soo masan odhanin halkaa waxaa ku xiga waa in qablal aakhirkana la duriba waa in la hoos dhigo qabl aakhirka waa hadduu yahay maadi hadduu mudaaric yahayna waa in qabla aakhirka la kor dhigo intaasi kuma fila tilmaantaasi duriba ficilka awalkiisa waa in la godo waa maadi daadka waa ina godno ra-du waa qabla aakhirka waa in la hoos dhigo muxuu noqon duriba cahdulwaali mudaaricana waa in awalka la godo qabla alaakhirkana waa in la kor dhigo muxuu noqonayaa yudrabu buu noqon hayaa yudrabu ayuu noqon hayaa ama yuktabu cahdul waali yudrabu ama taqdiirka ha ahaado ficilka awelka godida la godayo walow taqdiiran ba ha ahaado oo taqdiirka waa maxay ficilku hadduu muctal yahay ficilku hadduu muctal yahay awalan horta asalkiisii waa la goday wuu godnaa laakiin cillaa kudh ku dhacaysa waa la cilaynaya matalan waa qiila iyo biica labadaas weeye baan soo qaadan haynaa qiila wa biica qiila waa la yidhi qiila wa la yidhi biica waa la gaday biica thawbu isaga mihaalin doona ikadi kaadi biica iyo qiila mudaaricoodina waxay noqonayaan yubaacu iyo yuqaalu ayay noqonayaan yubaacu iyo yuqaalu ayaa la odhanhayaa ka waran kelmadan asalkeediio mudaarica haddii awalka la godi jiray sideeda loo daynhayaaye waxba laga bedeli maayo oo asalka maxaa la godi jiray rubaaciga laakiin qabla alaakhirkaa isbedelahaya akrama soo ma ahayn musamuhu wuxuu ahaa yukrimu waa la karaamaynta muxuu noqonayaa yukramu yukramu godaalkaa isaga asalkiisa mar hadduu asalku godnaa waa loo daynhayaa lakiin asalku hadduusan godnayn waa la godahayaa waa la godahayaa ayib wa in yakun haduu yahay thani thulaathi thulaathiga kiisa labaad alif alif hadduu yahay waa markii la celiyay bacdamaa kolkii la celiyay alif hadduu noqdo faksirhu kasri xiina waktiga tabtadii aada ku bilaabanayso walaa taqif ha istaagin maxaa laga wadaa ha istaagin ha ka istaagin kasrahaas ha ka istaagin ha baqin taqul waxaad odhan i mihaali taqul waxaad odhan biica thawbu waalghulaamu biica waa la beeciyey athawbu wlghulaamu addoonkiina waa la beeciyey ama wowga miciyo ka dhigo wlghulaam wa maca alghulaami addoonka miciisii baa lala beeciyey ilan addoon qaawin la gadi maaye wakiila waxaa la miisaamay oo la miisay la beegbeegay bay wadaadu odhan jireen la beegay zaytu shaami shaan saliideedii shaam saliideedii waacaamu cuntadiina waa la beegbeegay laba hadalun buu ku celiyo isku mida inuu kala bedelay ahay mithaalka musanifku uu soo mithaaliyey ee tilmaanta hore ka bixiy uhi waqdi qadaan laa yuraddu qaa'iluh birafci fi ma lam yusama faacilu min bacdi dami awali lafcaali ka qowlihi yuktabu cahd waa markuu ficilku yahay saxiixa lakin ficilkii waxaa dhici karta inuu muctal yahay muctalkaasina weliba mushkiladu ka dhacayso waa muctalulcaynka muctalku saddex buu ahaa muctalulcayn muctalulfaa iyo muctalullaab laba haddu ku bukana muxuu ahaa lafiif hadday isku xigaan muxuu ahaa maqrun hadday kala go-ayiinna muxuu ahaa mafruuq so ma garataan hadda baabkiisa hadda baabu sarfi ma ah laakiin danba maanta inagu qabanaysa baabu sarfi kelmadiina baabu sarfi wey wuxuu ku yihi musanifku wain yakun thani thulathi halkaa waxaa ku jira mudaaf thani lficli thulaathiyi ficilka thulaathiga ah waxaa ku baxay ficilka aan ahayn thulaathiga ah rubaaciga u fiirso ee uriida bilaahu lilmafcuuli waxaa ku bacay ficilka muqayir siqada aan ahayn ee musamaha ah hadduu yahay thulaathigiisa xarafka caynkii hadduu alif uu yahay oo alif loo bedelay alifka loo kala qaadi maayo ama wow ha ka uga ka gadoomo oo asalkiisu wow ha ahaado ama ya ha ka gadoomo haddaad tirahdaan wow muxuu ahaana waa qaala ya waa ma haddaad tirahdaan waa baaca midna wowbuu ka yimid kelmadda inta aan soo qaacidinay oo dushan weliba beriga ad ka xifdaan garanaysaan aan fahmay aan aada u rajaynay maanta idin dhib yar tahay matalan ba can wawa qaala munqalibatun can yaana waa maxay waa bac qaala alifkaasi asalkiisu waa wawa qawala baacana alifkan asalkiisu waa ya wuxuu ahaa bayaca yaa cilayn kara marka hadda waxaa dhib yar bay ahayd qaala iyo bayac isku mid alifkan waxaa keenay maadiga xataa hadduu musame yahay alif buu loo bedelaya tacaraka carfu lcila wafataxa maa qabla qulibat ilcilatu alifan fasaara muxuu noqday qaala wabaaca yuqaalu iyo yubaacu haddana yuqwalu iyo yubyacu bay ahayd ika taas haddaan qaacidin doonaa taas qasab baabsanka kaga tolna wuxuu ku yihi goorma waa wuxuu ku yihi faksirhu kasri kasri awalka ficilka kasri awalka ficilka maxaa laisla ogaa god ama maadi hada mudaaric ha ahaad waxaa ka soo noqon ficilka muctalka ah oo awelkiisa ficilkaas waa la kasrin laakiin asalkiisu muxuu ahaa ficilkan godaal buu ahaa lakin godaalki waa la bedelaya maxaa loo bedelayaa kasraa loo bedelaya markaad bilaabanaysa kelmadda walaa taqif ha ka istaagin walaa tatawaqaf kasrahu inaad kasriso ha ka istaagin macnaha hadalkaa waxaa laga wadaa intaa beytku kolkaad doonaysa ficilka maadiga thulaathiga muctalul caynka ah inaad u binayso maa lam yusama faaciluhu awalkiisa waa la kasrin horta ko waxaa loo qalbinhayaa alifka ya-diisii caynkiisii meesha ku jiray ayaa waxaa loo qalbinayaa alif ama wow ha ahaado ama ya ha ahaado matalan waxaad odhanaysaa baaca biica qaalada waxaad odhanaysaa qiila haye wuu ku miaalanta wuxuu ku yihi biica thawbu biica waa la beeciyey athawbu maradii waa la beeci asalku waa godnayd badaasi asalka way godnayd leanna waxay ahayd buyica daacada markay musamaha tahay buyica duriba la ekeysi mithaal baan idin sheegaya ku saxiixa soo qaata ku sargooya duriba soo saxiix maaha haye la ekeysiya maxay noqon buyica athawbu buyica waxaa la beeciyey athawbu maradii baa la beeciyey buyica cajaa'ibka badana yaadi hadda way xarakaysan tahay taxaraka xarfulcilla haddii alifa meeshan loo bedelay sooma wanfataxa maa qablahu maba jirto wanfataxa maa qablahu miyaa meeshan ku jirta bu yo calaano gadaal baa ka horeeya waxaa ku dhacday ya-dan tadeeta soo uma jeedaan ya-dan tadeeta xarakada saaran baa laga qaaday buuyica soomaha oo waaya markaasaa waxaa la dhigayaa ba la dhigayaa meeshii saa markii looga qaadana waxaa fuulahaya sukuun baa fuulahaya qaacida ku dhacday waa maxay waxaa la yidhi taxaraka xarfu lcilla bixasabi lasli iyo haddaba taxaraka xarfu lcilla haddana wuu xarakaysan yahay asalkiina wuu xarakaysnaa wanfataxa maa qablahu aawey wanfataxa maa qablahu bixasabi اlasli baayaca buu ahaa asalkiisi maxaa ka horeeyey xarful cillahan waxaa ka horeeyey xaraka fadxa ah qulibat ilcillatu alifan baa la yidhi alifan markaasaa muxuu noqday baaca ayuu noqday baaca ayuu noqday alayhi salam raxmat baaca ayuu noqday ayib waxaa kuu timid qiila asalkeedu waxay ahayd quwila de duribal ekesiya maxay ahayd quwila quwilo kolkii la yidhi meel kale baa sii aadin wowgan kasraha saaran baa laga qaadayaa markaasaa la saarayaa xarafka ka horeeya waxaynu horay usoo maray taxaraka xarfulcilla wa cindahu saakinun saxiix saakinkiina hadda ma hayno liajli dalab lictilaal baa looga qaadaya xarakada xarakada laga qaado waa la daandaansan xarakada markaad ka qaaddo ictilaalka imanaya lakin inta xarakada saaran ma imaan karo wowgan kasraha saaran baa laga qaadaya markaasaa qaafka la dhigaya qaafkii ma la dhigay qaafkii markii la dhigo kelmaddii waxay noqonaysaa bal u fiirsado waxaan lagu hadli karin bay noqonaysaa quulo oo bay noqonaysaa quulo waa la yidhi quulo waa la yidhi ayib haddaba u fiirsada qiila qiila wowgan kadeeta wila soomaa wowga waxa saarnaa kasru ahaa kasra maxaa munaasab u ah ya sooma maadaama ay ya-da kasra munaasabo u ahayd oo wow iyo kasra ayna shaqo isku lahayn wowgii waxa loo bedelayaa kasraa loo bedelayaa markaasaa maxay noqotay qiila waa ciladaasi ogo waa waxay qusaysaa oo keliya kolkuu majhuulka yahay laakiin markuu musame taa kuma dhacayso qawala buu ahaa waa la kaasi markaas a aragafataxma qal quluat alifa masaar noqday qaala bayacana waa sidoo kaleeto markaasaa wuxuu noqday qiila buu noqday qiila alqawlu hadalkii baa la yidhi qiila alxadiidu sheekadii baa la yidhi ayib taasi ma dhacday mudaarici baa ku yimid haddana mudaarici sidoo kale wuxuu noqonaya yubyacu iyo yuqwalu isaga waxaa kan ku dhacaysa taxaraka xarfu alcila bixasab اlan wanfataxa maa qablahu bixasab اlasl qulibat اlcilatu alfa saar markaasa wuxuu noqday alayh salaam yuqaalu iyo yubaacu dhib yeriya kaasi uu dhib marka ficilkii u fiirsada biica markaynu hadda fiirino waxaynu isla ogeyn awalka waa in la godo asalka biica ma godnayd mise ma godnayd way godnayd ah sababtaa biica kolkii la majhuuliyay maxay noqonaysaa buyica qiilana maxay noqonaysaa quwila qoweylo ayuu noqon wuxuu yidhi marka biica thawbu maradii baa la beeciyey biica waa sidii oo kalun hadda biica waxaa la beeciyey athawb maradi athawb hadda waa maxay waa naayulfaacilki walghulaam walghulaam waa taamulbeyt gobayguu ku buuxiyey wakiila waxaa la miisaamay zaytu shaami shaam saliideedii kaaladanu kawala ma aha waa ka yala waa isku mid mid waliba asalkeedu ya buu ahaa alifkan kadeeta wakiila waxaa la beegay zaytu shaami shaam saliideedii zaytu hadda waa maxay waa naaibfaacilkii waacaamu cuntadiina waa labe waacaamun haddana waa maxay wa tamaam lbeyt tamaam lbeyt ashaam mudaaf zayd waxaa leenahay zayd mudaaf ashaamna ilayhi wey e, hawsheenna ma aha hadda kaas <laughs> ma aha naaibfaacilku baan kala dhex <laughs> ha iddacaa maya isagu waa muctalullaam waa dacaa dacawa weeye waa dacaa yadcuu dacawa isaguna waa sidoo kale taxarakauna masaar muxuu noqday dacaa yadcuu yadcuwu buu isaguna ahaa asalkiisu ayib kiila zayt sham waa subaga iyo saliidda ayib inta aan kaa kaga gudubno ba dhibar yaha baabkaasi baabu lmafcuulu bihi mafcuulu bihiga baabkii lagaga hadlayey hada maxaluhu mafcuulu bihigu kelmaddan horta intaynan ka bixin in yar baan doonayaa inaan idin sheego matala manaa ilfaacilka si loo fahmo daraba zaydun camran balu fiirsada kelmaddan asalku waxay ahayd daraba zaydun camran daraba waa ficilkii zaydunna waa maxay waa faacilkii camranna waa maxay reerku saasuu nabad ku yahay daraba zaydun zayd baa booski laga qaaday kelmaddii marka maxay noqotay daraba camran daraba camran soma jeedid waxaa la kala garan waaya marka camrantaday tahay ila meesha naaibfaacil ba ka faacil baa ka maqane ma naaibulfaacil baa mise waa mafcuul waa la kala garan waayey si loo kala garto waxaa la yidhi ficilka awalkiisa aan bedelo markaasaa waxay noqotay duriba ayay noqotay camar soo asalkiisu mafcuul maahayno mansuub ma ahayn wax alla wixii axkaam u faacilku u oo dhanna kadib baa la siiyey oo waa maxay faacilku marfuuc bu aha mafcuulkiina muxuu noqday marfuuc faacilka lama xadfi karin mafcuulkana hadda lama xadfi karin lakin asalka mafcuulka waa la xadfi karay waa la xadfi karay mafcuulka waa ashayu aladii fucila macahu waa ka ficilka isaga lagu sameeyey mafcuulku hadda waxa weeye daraba zaydun camran camarkaa weeyaan camarkaa marka mafcuulku waa dhib yaryahay waa dhib yaryahay yahay waxay culimadu lakin is weydiiyaan mafcuulka maxaa nasbiya horta asalkaba maxaa kordhiga bacd alculamaa waxay yidhaahdeen oo basriyiintu ay u badan yihiina ficilka ayaa faacilkana rafciya mafcuulkana isagaa kordhiga oo faacilku awoodda uu leeyahay waxay tahay bay yidhahdeen faacilkana wuu godayaa mafcuulkana wuu kordhigaya waa qowl qowl labaad baa jiro kuufiyiintu ay qabaan oo waxaa kordhigay caamilku waa huwa alfaacilu faqad bay yidhahdeen mafcuulka waxa kordhigahaya waa faacilka ficilkii bay kasoo boodeen iyaguna markaa qowl saddexaad baa jiro waxay idhahdeen caamilka faacilku waa macna alfaaciliya mafcuulkana waxaa kordhigaya macna mafcuuliya faacilkan marfuuca asalka waxa rafciyey ficilka maba ahaba laakiin waa macna alfaaciliya waa macnaha faaciliyada waa duqnimada reerka maxaa maay maay maxaa duq kaaga dhigay iyo garaadkaaga duq iga dhigay wey waa garaadkiisa duq iga dhigay maadama la yihi waa faacil faacilnimadaa rafcisay mafcuulkana mafcuulnimadaa nasbisay hadal afraad baa jiro waa caamilku waa maxay waa ficilka iyo faacilka oo iswata labadooda iswata mafcuulkii nasbin haya labadoo iswata naadimku marka wuxuu ku bilaabay mafcuulku xukunku lahaa oo nasbaa wuxuu ku yidhi marka wa nasbu lilmafcuuli xukmun wajaba awjaba ama wajaba saddexduba way jiraan ka qowlihim saada alamiiru arnaban wa rubamaa ukhira canhu alfaacilu naxwu qadisawfa aljaraaxa alkharaaj alcaamilu wa nasbu kordhig lilmafcuuli mafcuulka la kordhigo oo la fadxiyo xukmun xukun weeye xukunkaasoo wajaba waajibay wajaba watawal beyt wajaba waajibay kolkii lagu istaago fadxada maxaa loogu istaagi jiray alif ka qawlihim hadalkoodoo kale weeye mafcuulkii mansuubka ahaa ee la nasbiyey saadal amiiru amiirkii wuxuu ugaadhsaday oo dishay arnaban bakayle haddaba arnaban hadda waa maxay waa mafcuulkii saada waa ficilkii maadi alamiiruna hadda waa maxay waa faacilkii haddaynu saadadaa hadda meesha aynu bedeli lahayn sida alamiir buu noqon lahaa amiirkii baa isaga la ugaadhsaday isagaa la ugaadhsaday arnaban hadda waa maxay marka mafcuulkii weeyaan haddii hadda faacilkaa meesha laga gooyay alamiiru ah sida arnabun bay kelmadda noqon lahay sida waxaa la ugaadhsaday arnabun bakayle leanna faacilka boos ka baxay waxaa meesha gelaya mafcuulka arnaban hadda waa mafcuul waa la nasbin hayaa ayib dhibyari wuxuu ka qabo kolkuu musanifku baxra uu kitaabkiisan baxraqa u sharxayo intu intaasaa u yihahda wuxuu yihahdaa laa yaxtaaju ilaa sharcin sharci sharx un baahanayo mafcuulka hadda mansuubka la nasbinayo waa arnaban hadda maxaa kale u baahan tahay wasalki waxba iskama bedelin arnaban laabudda waa inaad nasbiso ood kor dhigto wanasbu kordhig lilmafcuuli mafcuul la kordhigo xukmun xuk way xukunkaasoo wajaba waajibay khilaafba kuma jiro ka qowlihim hadalkoodo kale way ay yidhaahdeen saada alamiiru madaxweynihii wuxuu ugaadhsaday arnaban bakay la ugaadhsaday wa rubamaa ukhira waa xukun kale kanaa su-aalleh wa rubamaa ukhira in la dib dhigaa la arkaa canhu mafcuulka xaggiisa alfaacilu faacilkii naxw qad istawfaa wuxuu oofsaday alkharaaja beerta wixii kasoo baxaya kharashkeedii alcaamilu caamilka asal kelmadu maxay ahayd istawfa alcaamilu alkharaaja u fiirsada saada hadda waa ficilkii alamiiruna waa faacilkii arnabana waa maxay yaa ugu horeeya ficilka yaa ku xiga faacilka yaa ugu dambeeya asalku waxa weeye ficilku inuu ugu horeeyo oo faacilku ku xigo oo mafcuulku ugu dambeeyo xukunkaasi ma waajibbaa siduu nasbuhu waajib u ahaa maya waxaa dhici karta in mafcuulku gadaal maro faacilkiina horay uu ka soo bar masaladaas koraysa maalintii horen ishkaal bixinaynay inuu lahayn waaa meeshan teeta waxaa dhici karta hadalka sheekha laga qaadanaya inuu ka wado weligii faacilku ma soo hormari karin mafcuulka laakiin gadaal ba inooga imanaya markaan idin lahaa waa ka baabkii ha Hmm. laba ku banaan godaalka lan asalkanu nidhi mubtadi ha asalka kaas wey ayib mafcuulku marka asal wuxuu uleeyahay mafcuulku asal wuxuu uleeyahay gadaal in la mariyo oo ficilkaiyo faacilkaba uu ka dambeeyo inuu bartanka soo galana waa wax dhici kara arnabku waa xayawaan la yaqaano arnab af soomaali waa maxay waa bakayle su-aalba uma baahan uma uma baahnaba kan bakayle burgal muxuu jiren kurayga ku ciyaari jiray waa baal khataro geedaha iyo meel hoos buu galaa odan hayn ba hal markaas hoosboodahayaa <laughs> erga gurigaas ku cabsiin jiray ayib waxaa jira mas'aladan mas'ala haddaad aragto faacilkii oo xagga hore mafcuulka ka soo mara waa shaad sida uu hadda inoo mithaaliye oo kaleeto matel waxay idhahdeen kharaqa thawbu almismaara kharaqa waa dilaaciyey athawbu maradiibaa waxay dilaacisay almismaara mismaarka birta ahaabay dilaacisay kasara alxajaru kasarat izujaaju alxajara waxay idhahdeen u fiirsada kharaqa waxaa dilaaciyey athawbu maradiibaa waxay dilaacisay almismaara mismaarki msaxba kelmadaasi waa sax laakin qiyaas mahi waa shaad oo siday ku dhici kartaa inay mara mismaar dilaaciso waxay yidhaahdeen caqligaaba keenaya inaysan dhici karin inuu mismaar dilaaciyo inuu maro dilaaciyo ama mafcuulka xagga hore soo mari ama xagga dambe mari meel alla meeshaad marisa meeshaad doonta mari waxaa mafcuulka gadaal loo mariyey si aan loo kala garan waayin ka wax sameeyey iyo ka lagu sameeyey laakiin hadii hadda lagu dhaho intii maro iyo la isu kaa garab dhiga musbaar waa la dilaaciyey waxaad iska garanaysa kala dilaaciye inuu yahay dhagax iyo maraayid hadii la isu kaa garab dhigo ka wax dilaaciye waayo mar walba wax jebiyey miyaad dhici kartaa maraayid inay dhagax iyadu jebiso maya <laughs> saa darteed haddii hadda lagu dhaho kharaqa thawb lmismaara kharaqa wuu dilaaciyey athawbu maradii athawb waa faacil musma markaa almismaara kelmadda asalku wuxuu ahaa kharaqa almisma kharaqa almismaaru athawba kharaqa almismaaru athawba laakiin faacilka waa laga dhigi karaa marada liannahu weligood wax isku qasmi kara maaha qofka caqligiisa lagu tijaabiyaa la yihi masalada teeta bal inuu naxwada xoogaa ka garanaya inu ka garani haddii hadda lagu dhaho kelmadan war masaxba kharaqa thawl mismaaro tira maba dhici karto no ma ogid baa lagu leeyahay waa sax waa inaad tiraahdo lianna waa maxay waa la iska garanhayaa inuusan mismaar dilaacin karin maxay maro ama faacilka xagga hore soo mari ama xagga daba mari ama ka dhig misbaarka ama marada ka dhig mar walba ka wax lagu sameeya waa ayo waa marada ayib haddaba u fiirsada asalku masaladaas asalku faacilkuna inuu xagga hore soo maro mafcuulkuna waa inuu xagga daba maro inuu dhexdooda galo ficilkii faacilka mafcuulka udhexeeyana way dhici kartaa sida uu musanifku uhi warubamaa ukhira canhu lfaacilu waa qaliil laakin masaladaasi ma badno waa jawaaz qad istawfa alkharaaju alcaamila ayib caamilka wuxuu ka wadaa kharaajkan bimacnaa wixii dhulka ka soo baxay kharaajku waa waxa dhulka qiimaha beeraha qofka matelanba sameeya beertaaduu nin ku imaanayaa beerta adaa iskale dhulka nin baa laakiin beeraya xooggiibuu gelinhayaa iyo xoolihii goordhu markay soo go-do waad kala qaybsanaysaan waad qaadanaysaan ilaahay baa wuxuu leeyahay walaqad jaa aala fircawn maxaa ka dambeeya annudur walaqad jaa waxaa yimid ala fircawna fircoon aalkiis waxaa u yimid annuduru faacilku wa maxay annuduru aalana waa maxay waa mafcuulkii mafcuulkii muxuu soo kala dhex galay ficilkii oo jaa-a iyo faacilkii oo annudur ah asalku carabi ahaan waxay ahayd walaqad jaaa walaqad jaaa annuduru aala fircoona qur-aan maaha ya miisan eh, xufaadu ina laynin ayib waxaa dhici karta wujuban ba inuu mafcuulku xagga hore soo maro kaasi waa jawaaz jawaazan buu xagga hore usoo mari karaa wujubanna xagga hore inu soo maraa dhici karto waa maxay faacilka waa markuu la xidhiidhsado damiirka mafcuulku matalan ilahna wuxuu leeyahay waid ibtalaa ibrahima rabbuhu waa waajib inuu xagga hore soo maro mafcuulku leanna damiirkii baa wuxuu la xidhiidhsaday mafcuulki haddii faacilka xagga hore lasoo marin lahaa waxaa ka dhici lahayd awdu damiiri cala lmutaakhiri lafdan wa rubatan caybun bay yidhahdeen carabtu cawdu damiri cala lmutaakhiri lafdan lafdan wa rutbatan caybun bay yidhahdeen laa yajuuzu inaad damiiru celiso mid ka dambeeya xagga rutbada iyo lafdiga kaga dambeeya waa ceeb ilaahay iyo ibraahim rutbada yaa horeeya lafdan yaa ku horeeya rutbatanna yaa ku horeeya ilaahay ibrahim hadda xagga hore lama soo marin karo ayib <laughs> waxaa dhici karta jawaaz ilaahay wuxuu leeyahay fa fariiqan kadabtum kadabtum fariiqan iyo fariiqan kadabtum labada waa la odhan karaa wax diidaya carabi ahaan ma jiro xagga hore inuu kasoo mari karana way dhici kartaa xagga daba inuu marana way dhici kartaa isku soo duuduubo saddex masala ka imaan mamnuuc inay noqoto oon mafcuulka xagga hore lasoo marin karin iyo waajib inay noqoto xagga hore lasoo mariyo iyo jawaaz ama xagga hore soo mari ama xagga dambe soo mari laakiin asalka mafcuulku ma xagga horu maraa mise gadaal bu mara matniga alfiyada waxaan ku gaari doonaa isagoo le wاlaslu fiihi an yuahara asal waxa u ah gadaal in la mariyo wain taqul haddaad tidhahdo kelmadaana meesha igaga xidh wain taqul haddaad tidhaahdo muusa muuse ninka l kalama waa hadlay muusa muuse yaclaa buu la hadlay qadim hormari alfaacila faacilka waa ka masaladii waajibka ahayd fahuwa isago alwlaa ka ugu horeeye musanifku wuxuu ku yidhi haddaad tidaahdo adoo doodahaya muusa wuxuu la hadlay yacla waxaa la mid ah haddaad tidhaahdo kalama muusa ciisa isku mid kalama wuu hadlay muusa nabi muuse yaclaa buu la yaclaa waxay yidhaahdeen xamze magiciisa la odhan jiray yaclaa binu cabdilmutalib baa la odhan jiray bay yidhahdeen ko marka laqabkiisu ahaa xamze laqabkiisu ahaa bay yidhahdeen markaasa waa sharax wuxuu leeyahay wadaadaha un baan saa ka maqli jirnay iyagoo yidhaahda laakin laa yasixu sanadan <laughs> yacla abu yacla soo qaad yacla muusa u fiirso waxaa la yidhi kalama wuu hadlay muusa muusa wuxuu la hadlay yacla ka hadlay waa yo waa muuse ka lala hadlayna waa yo qasab waxaa ah muuse in xagga hore aad soo maris oo ma odhan kartid kalama yacla muusa liannahu ka hadlay ee faaciilki waa yo ka hadlayna waa yo sababtu waxay tahay muuse cidhaab ma ka daahiri karaa maya yacle cidhaab ma ka daahiri karaa labadiiba waa isku mid oo waa ismu manquus haddaba waxaan la kala garanhaynin kii lala hadlay iyo kii hadlay lubsi si uusan u dhicin qasab waxaa kugu ah inaad xagga hore soo mariso xagga hore inaad soo mariso ha de waa ismu manquus oo ma ahayn maxaan nidhi ismu weliga icraab ka daahiri jiray saddexdaba saddexda midna kama daahiri jirin saddexdaba rafca ha ahaado nasba ha ahaado jar ha ahaado matalan ba jaaa muusa ra'aytu muusa marartu bimuusa waxbaa iska bedelay wax alla wax iska bedelay ma jiro waa kelmadaan maalin fog idiin sheegi jirayo faacilka iyo mafcuulku kolkay isku mid yihiin xagga icraabka uusan midna icraab ka daahiraynin adiguna niyadaada aada mid ka wado inuu faacilka yahay qasab waxaa akaad faacilka ku wado xagga hore aad hadduu hadda ka hadlay muse yahay laabudda in muuse lasoo hormariyo hadduu yaclo yahay ka hadlay laabudda waa in yaclo lasoo hormariyo leannahu icraabkii baa isku mida ah, la kala garan mahayo ayib cid kala garanaysaa ma jirto wain taqul haddaad tidhaahda kalama muusa muusa hadlay yacla bula hadlay faqadim waxaad hormarisaa alfaacila halkaas alfaacila waa ka adigu faacilkooda leanna yaclana faacil wuu noqon karaa muusana faacil wuu noqon karaa fa huwa isagu alwlaa ka sarreeye weeye isagu wa kullu ficlin ficil walba muctadin oo gudbaya oo mafcuulkiisa u gudbaya yansibu wuxuu nasbiyaa mafcuula mafcuulkiisa mitlu saqa oo kaleeto mababa madani akhwaadkeed bu raaciyey ajaa-ib ajaa-ib shaqo kumale sheekh shaqo kumale u kaadiya wa kullu ficlin ficil walba ficilkaasoo muctadin gudbaya yansibu wuxuu nasbinayaa mafcuula mafcuulkiisa mithlu saqa oo kale wa yashrabu oo kaleeto kulligiin babaabkaas raaciye ah. bas kolka wallahi subxana wataala